raxim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd an cabdillahi bn abi wfa radi allahu tacala canhu qaal kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal lay wasalam idaa goortii ataahu ay u yimaadaan qowmun dad bisadaqatihim sadaqadooda markay ula yimaadaan sakadii baa laga wadaay qaala mid yidhaahda ayuu ahaa nebigu sal lla alay wasalam allaahuma allahyow salli allow ammaan calayhim korkooda muttafaqun calayhi bukhaari bukhaariyo muslim baa soo saaray oo isku waafaqsan soo saaridiisa xadiidkaa wuxuu faaideynayaa inay mashruuc tahay dadku markay sekada bixiyaan in loo duceeyo allahuma salli calayhim asalaatu min allah sida imaam bukhaari caleyh raxmat ullahi fi saxiixi uu ku keenay min xadiii min ahar abulcaliyat alriyaaxi taabicigii wuxuu yidhi asalaatu min allah alsanaau calaa cabdihi salaadu markay xagga rabbi ka imaanayso bimacnaa waxaa laga badaa ammaan inuu alle addoonkiisa ammaano oo ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy bimacnaa waxaa laga wadaa alle wuu ammaanaya addoonkiisa fi lmalai alaclaa buu ku ammaanaya marka salli calayhim ilaahay ilaahayu ammaan korkooda wey oo jamaacada sare ee malaa'igta iyo laclaa dhexdiisa ku ammaan ayb bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin naxariis baa laga wadaa oo salli calayhim u naxariiso ayay ku fasiraan ayib qasadku waxa weeyaan dadka sakada bixinaya ama sadaqada bixinaya in loo duceeyo ibni cumar waxaa ka sugan anahu kaana cabdulahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa xadiikeeda waan soo marnay bimacnaa aayaddii qur-aanka ee rabbi tabaaraka wa tacaala ku yidhi nabiga sal ly wasalam khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum wtuzakiihim wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahu ka qaad baa le nebig sal lay slam xoolahooda sadaqo aada ku daahirinayso ood ku taskiyeynayso una duce baa layidhi maxaa ducadaadu xasilooni bay u tahay baa layidhi marka ma nebigay khaas ku ahayd sal lay wasalam markii sakada la keeno dadka in loo duceeyo ama sadaqada ay bixiyaan wax kutusaya khusuusiyada ma jiro <clears throat> inay nebiga khaas ku ahayd wax kutusayo ma uu jiro nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida muqararka ku ah cilmiga usuul fiqiga asal ahaan wuxuu samaynayo iyo wixii uu taqriirinayo asalku waxa weeyaan in ummaddu ay kaga dayataa loogu talagalay asalku waa saas oo ummaddu wax u jidaynayaa nebigu sal lla lay slam wuxuu sameeyana waa lagaga dayan wuxuu ku hadlana waa la raaci wixii lagu arkay uu taqriiriyana muxuu ahaay agtiisa lagu sameeye uu ka aamusana waa lagu raaci marka haddii ay nebiga khaas ku tahay oo ummaddu inay la wadaagta aan la rabin waa in markaa nas loo helo odhanaya khaas bay ku tahay nebiga sal lay haddii nas la waayo khusuusiyada sheegashadeedu baail bay markaa noqonaysa lanna asalka waa in nebiga lagu daydo salawaatu rabbi wasalaamu calayh axkaamtana ay ummadda ku raacda wey macana saasaa asal ah ayib khusuusiyaduna daliil bay markaa u baahanaysa xadiidka tatimadiisa iyo dhammaystirkiisu waxa weeye cabdullahi bni abi awfa markuu sidaa yidhi buu wuxuu yidhi faataahu abii abuu awfa bisadaqatihi aabbahay abuu awfa baa sadaqadiisii markaa la yimid oo nebiga u keenay sal lay slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam allaahuma salli cala aali abi awfa ilaahayow ree ree ree eh, abi owfaa ree abi owfaa ilaahow ammaan ama u naxariisa buu nebigu sal lay waslam saase man marka waa camal mashruuca oo cidda loo keenay imaamka hadduu yahay cidda uu dirsaday hadduu yahay cid sadaqa keenta haddii tahay in loo duceeyaayo waa masle mashruuca ayb wacan caliyin waxaa laga warinaya ana alcabaas cabaas ibna cabdilmualib radia allahu canhu cabmu rasuuli lahi sal lay slm nabiga adeerkii ayaa sa'ala nabiya nebiga wuxuu weydiiyey sal ly slam fii tacjiili sadaqatihi sakadiisa inuu dedejiyo sadaqadiisii dadejinteeda iyo horumarinteeda wakhtigeeda iyadoon la gaadhin inuu soo hormariyo arrinkaasuu nebiga warsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh fii tacjiili sadaqatihi sakadiisa horumarinta dedejinteeda qabla an taxilla intayna waktigeedii la gaadhin intaan waktigeedii imaanin inuu sii hormariyo oo uu dedejiyu nebiga weydiiyey sal lay slm farakhasa taxilada waxaa laga wadaa intaan shayga meeshiisii la gaadhay ama wakhtigiisii la gaadhay wey manaa intaan wakhtigeedii la gaadhay farakhasa wuu ruqseeyey lahu cabaas ayuu nebigu u ruqseeyey sal lay slam fii dalika arrinkaa dhexdiisa nebigu waa u idmayo waa u ogolaaday inuu sekada waktigeedii ka hormariyo rawahu waxaa weriye xadiidka tirmidiyu tirmidi waa weriyey wlxaakimu iyo xaakim xaakim wuu saxiixiyey xadiidka markuu wariyey kadib dahabi baa ku waafaqay sheekh albani isagu uu taxsiininaya fi lirwa isnaadka xadiidkana aad baa laisugu khilaafsan yahay aad baa laisugu khilaafsan yahay xadiidka sanadkiisa laakiin xadiidku waa sugan wacan umar xatikacaya xadidka fi saxiix albukhaari buu ku yaalaa isaga oo sidan ka duwan fi saxiix albukhaari buu ku yaallaa min xadiidi abi hurayra abu hurayra wuxuu leeyahay bacata rasuulu lahi sal ly wasalam cumara cala asadaqa ah nebigu sal lay waslam cumar buu sadaqada u diray soo ururi buu ku yidhi markaasaa waxaa lagu yidhi manaca bnu jabiil ibnu jamiil wa khaalid ibnu lwaliid waalcabaasu camu rasuulilah sal lay slm saddex nin ba sekadii waa diideen inay bixiyaan baa nebiga sal lay slm ibnu jamiil nin la yidhaah iyo khaalid ibnu waliid iyo nebiga adeertii cabaas saddexdaaba sekadii waa diideen baa layidhi ayb markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay waslam maa yanqimu ibnu jamiil ila anahu faqiiran fa faaqnahu llah ibnu jamiil ninka la yidhahdo dhib kaloo hayo ma jiro dhibkiisu waxa weeyaan faqiir buu ahaan jiray markaasuu ilaahay xoolo siiyey xoolihii baa uga daray waa siday dad badan yihiin maalinkay waxoogaa ay baahan yihiin bay ron yihiin laakiin waxoogaa markuu jeebkooda galo bas wa yani xoolaha uga daray marka kaasi waa saasuu nebigu sal ly slam ama khaalid buu yihi fainakum tadlimuuna khaalidan khaalidse khaalid waad dulminaysaan waad ka gardarantihin bu nabg sal lay slm leesh qad ixtabasa adraacahu wa actaadahu fii sabiili illahi bu nabg sal lay slm wuxuu dirci lahaa gaashaan lahaa iyo wixii qalab dagaal uu lahaa oo dhan ilaahay jidkiisuu ku waqfayoo jid ilahay buu ku bixiyey maxaa ka rabtaan wy manaa wa ama alcabaas fahiya calaya wa miluha macaha buu nabg sal lay slm cabbaas tiisii aniga korkaygay ahaatay weliba iyadii iyo in la eg baa korkayga abuu ah nabig sal lay slm markaasuu nebigu wuxuu ku yihi cumar miyaadan ogee cumarow ninka adeerkii inuu aabbihii yahay oo aabbihii oo kale yahay man yuu nebigu ku yih sal lay slm xadiidka marka qaybtiisa fa hiya calaya wa miluha macaha cabaas sakadii laga rabay anigay korkayda ahaatay iyadii iyo in la eg baa anigay isaaran tahay ayay culimmada qaarkood waxay ku fasireen bimacnaa waan ka hormarsannay oo weliba sanad keliya ma ahee sanadkan iyo sanadka soo socdaba sakadii xoolihiisa ka go-ilahayd horey baan uga sii qaadannay oo anay isaaran tahay sidaasay ku fasireen fa hiya calaya wa miluhaa macaha waana sidan xadiidkan hore meesha inoo yaallo tusayo nebigu inuu ka inuu yni weydiiyey inuu hormarin karo nebiguna u idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaasay ku fasiraan culamada qaarkood tafsiir kale noqonaa gelinaysa man ayb xadiidka waxaa loo deliishadaa in sekada waktigeeda laga hormarin karo ayib waxaana qaba jumhuurtaa qabta culimadu badankood abu xaniifa shaafici iyo axmed ibnu taymiya ayaana rajaxaya waana sida raajixa sekada laakiin goormo ayaa la hormarin karaa waxaa la hormarin karaa sakadu markay nisaabkeedii gaadho qadarkii ay sakadu kaga waajibi lahayd xooluhu markay gaadhaan laakiin xawlkii iyo sanadkiio u soo wareegin aad sii bixiso markaasay bannaananaysa laakiin waxay leeyihiin xoolihii oon sakaba qadarkay kaga waajibaysay nisaabkii gaadhin sakan ka sii bixinayaa ma soconaysa waa un sadaqa markaas leanna saka maba waajibin markaas sooma sakadu waxay waajibtaa xooluhu markay nisaab gaadhaan ma shardigaasaa ku xidhan hadday nisaab gaadhaan xilligii sakadoo wax ka laaban yihiin waad sii bixin kartaa marka waad sii horumarin karaysa man markaa kadibna waad markii la gaadho xilligii sakada ayaad xisaabinaysaayo intaad sii horumarisay baad ka jaraysa haddii wax lagugu yeesho waad intii hadhay baad bixin haddaan waxba lagugu yeelana dee waka saas man culimadu waxay leeyihiin in sakada lasii horumariyo mustaxab ma aha bay leeyihin arrin la jeclaysanaya ma aha haba banaanaato laakiin arrin la jeclaysanaya ma aha ilaa lixaaja baahi inay keento mooye hadday baahi keento laga maarmi waayo marka waa la hormarin karaa laakiin haddayna baahi keenin sekada in waktigeeda la sugaa yaa fiican maxaa yeele waxbaa isbedeli kara waxbaa isbedeli waxa odhan inayn muddada aadan gacanta ku hayn baaba dhici karaysa ayib waxaa kaleeto iyadana muhim ah in la ogaado sekada hadday noqoto waktigeeda in laga hormariyo laba shardi in la ilaaliyo waa laga maarmaan shardiga koowaad waa niyada oo markaad bixinayso waa inaad niyadaadii qasadkaaga aad ku bixinayso uu yahay sakadii xoolahaaga ka go-day waajibka ahayd ood sii horumarinayso haddaad niyadaasi ay ku dhaafto oo xoolihii ay baxaan sadaqay ku baxeen niyaduna kama dabategi tegi karto sooma haddaad salaad sunnaa intaad tukato markaad ka baxday aad tidhaahdo salaadii waajibkaan u niyoonhaya ma soconaysa lanna niyadu waxaa la doonayaa inay camalka bilowgiisa gasho ma laakiin kama dabategi karto kama dabategi karto marka waa inaad niyooto inay sakadii waajibkahay tahay ood sii hormarinayso qalbigaga weyna ku jirto carabka waxba lagaga dhawaaqi maayo shardiga labaadna waxa weeye iyo arrinta labaadee iyadana muhimka ah sekada markaad hormarinayso waa inaysan xuquuqdii kale xoolaha lagu lahaa aynan iridooda xidhin leanna nebiga waxaa ka sugan sal ly slm inuu yidhi ina fi lmaali la xaqan siwa zakaa xoolaha waxaa lagu leeyahy xaq aan zakada ahayn xuquuq fara badan oo aan sakada ahayn baa xoolaha lagu leeyahy xuquuqda waxaa ka mid ah qaraabo xidhiidhinta waxaa ka mida ah dadkii biilkooda iyo masruufkooda kugu waajibiy inaad ka masruufto waxaa ka mida ah in aad diinta ku garab istaagto marmar bay laazim noqoni xuquuq baa lagu leeyahy xoolaha aan saka ahayn oo sakada ka siyaasan macnaha mar hadday sidaas tahay xuquuqdiina waa inay jirto oo wax walba uusan ruuxu sekada kusoo ururin waxaan saa u leeyahay dadka qaarkood baa baqaylnimadu lafaha ka gashayo lexjecladu imtixaanku tahay markaasuu wuxuu samaynayaa sanadka markuu sekada bixiyo bisha ramadaan oo kaleeto ama muxaram oo kale markaasuu wuxuu furayaa fayl buu furayaa diiwaan markaasuu wuxuu ku qorayaa ruux kasta oo uu wax siiyey xataa miskiin hadduu shilin siiyo meeshaasu ku qoraya waa qoraya waa qoraya waa qoraya waa qoraya qaraabada wuxuu siiyey waa qorhayaa kulli meeshu ku qoranay hadhow markii la gaadho sanadka uu xisaabiyo sekadii uu bixinahayo ayuu marka intiiu isku dardarahaya intii diiwaan ku taal bas sekadeydii waa bixiye buu leey wabilahi tawfiiq ah. marka taasoo kaleeto waxa weyaan waa yani waa lex jecle xaddhaafka waay bukli xaddhaafka way kaas lama rabo marka yani waxa wey waa inay sadaqadii iyo baabkeediina furnaado sakadiina haddii xilli laga maarmaana uu kusoo maro xaaji kusoo marto markaadan aadan sadaqa ku bixin karin sakadii waad sii hormarin kartaa waqtigeedi iyadoon la gaadhin waad sii hormarin kartasaas wacan jaabirin radi allahu canhu can rasuuli lahi sal lay slam rasuulka wuxuu ka warinaya qaala inuu nabigu uri sal lay wasalam laysa ma ahaanin fii ma duuna khamsi awaaqin shan wuqiyadood wixii ka yar dhexdiisa ma ahaanin oo min alwariqi fidada ah min alwariqi fidada ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin laysa ma ahaanin fii maa duuna duunadaasi waa aqalla wey fii maa duuna ay aqalla wax ka yar fiimaa duuna khamsi awaaqin awaaqintaasina waa jamcu uqiya uqiya waay jamcu uqiya waay awaaqdu waa jamc mufradkeedana uqiya la ydhahda uqiyadana waxaa la yidhaahdaa waa taqriiban waa laba boqol waa afartan dirhamba uqiya laysku dhaha ayb waa utegi laysa ma ahaanin fii ma duuna khamsati awaaqin shan wuqiyadood wixii ka yar oo min alwariqi fidada ah dhexdooda ma ahaanin sadaqatu zaka ma ahaan walaysa ma ahaanin fii ma duuna khamsi dawdin shan tulud ah wixii ka yarna dhexdiisa ma ahaanin oo min alibili geela ka mida sadaqatun sadaqa ma ahan walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsati dawdin tulud shan ah wixii ka yar oo min alibili geel ah dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun sadaqa ma ahan walaysa ma ahaanin fii ma duuna khamsati awsuqin shan ratirar wixii ka yar oo min atamri timirta ka midana dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun sadaqa ma ahan rawahu muslim baa weriy xadiidkani kadalika waxaa soo saaray daara qutni iyo axmed iyo ibnu maajah wuxuu inoo sheegayaa saddex nooc oo xoolaha sakadu ka go-da ka mid a ah, nisaabkooda ay sakadu kaga waajibto nooca hore waa lacagta fidada ama fidada guud ahaan ama macdan ahaan iska ahaato ama lacag ka ahaata aniga i wara haddii la yidhaahdo waa awraaqda waa caleenta ama waraqaha ayaa waraq la yidhahda laakiin fidada waxaa la yidhahdaa wariq balla wariq wariq oo rada la hoos dhigo man ayb marka taas shan wuqiyadood wax ka yar sanka ku waajibi mayso shanta wuqiyadood meeqay u dhigantaa halkii wuqiyadood waa afartan dirham afartankii dirham ee fida ah baa wuqiya laysku dhahaa marka shan wuqiyadood waa meeqa dirham marka meeqa dirham wa laba boqoloo dirham waay waa kaan soo marnay marka mi-atay dirhamin somayna soo marnay haddaad khamsata uuqiya dhahdo ama khamsata awaaqin dhahdo iyo haddaad mi-atay dirham dhahdo waa isku mid saas man waa nisaabka wixii ka yar ayna zaka ku waajibin fidada taas waynu garanay ayib nooca labaad ee xadiidku sheegayna waa geela isagana xadiidkii anas ibnu maalik fii saxiixi albukhaari baynu ku soo marnay sooma bukhaari wariyey ayaynu ku soo marnay geela inta ugu yar ay sakadu kaga waajibtahay waa shan neef ah. awdku awdku waxa waa geelii awdka awdka waxa la yidhaha geela markuu yahay muxuu ahaayey uu yahay yani waxoogaa oo markii saddex laga bilaabo ilaa uu toban ka gaadho baa zawd la yidhaahda saas man hadduu ka yar yahay zawd lama yidhahdo hadduu saddex yahay zawd baa la dhihi karaa hadduu afar yahay zawd baa la dhihi karaa ilaa uu toban ka gaadho zawd marka waa waxoogaa geela wa halo saas man sadaqa ma ahaani wixii shan ka yar sadaqadiisa ka laguma leh ayadana waan soo marnay waa ijmac itifaaq wey laskuma khilaafsana walaysa fii duuna khamsati awsuqin tanina waxay ku saabsan tahay wixii dalagii dhulka ka go-ahayey iyo beerihii ayagana nisaabka ay sakadu kaga waajibto wixii ka yarna aan sako lagu lahayn waa khamsatu awsuqin waa shan wusqi waay wusqiga ama wasqiga awsuq waa jamc mufradkiisuna waa wasqi wasqun ayb halkii wasqi halkii wasqi wuxuu u dhigmaa lixdan saac wey waa lixdan suus yani saaca waxaa la yidhaahdaa waa koobo weyn weynoo wax lagu beego calam alcarabi baa laga helaa ayaa waxaa la yidhahdaa saac la yidhahda marka lixdan saac ama lixdan suus ayuu u dhigmaa halkii wasqi ayb markaan doonayno marka shan wasti inaan helno meeqa sac wey ya lixdan waxaad ku dhufataa shan ku dhufa meeqa wey saddex boqoloo wasti w saddex boqol oo saac wey sooma saddex boqol oo saac deerta kuu go'day hadday gaadhayso waa lagugu leeyahay sako hadday ka yar tahayna sako laguguma laha saas man haddaan idhaahno hadda aan u badello maqaayiistan casriga ah oo aan kiilo iyo graam iyo u badelno horta waxaad ogaanaysaan wasqiga iyo saaca iyo koombadu miisaan ma ahee waa beeg beeg waay waa kala duwan yihin ma miisaankuna waa wax miisaan la saaro oo kiilo iyo graam iyo rubuc iyo tumun iyo baa la yidhaahdaa beeggana waa saac iyo muddun iyo rodol iyo halkaasay martaa sooma marka hadda markaan sidaan leenahay waa saddex boqol oo saac waa markii la miiso laakiin markii la miisaamo oo miisidda inta laga daayo miisaan loo wareejiyo culimmadu waa ku kala tegayaan inay isku khilaafaanna waxaa keenaysa raashiinku isku miisaan ma aha sooma waa kala culus yahay waxaa laga yaabaa baadgiisu inuu bato miisaankiisuna khafiif noqdo soo ma dhici karto walcagsi bilcagsi inay sidaa cagsigeed noqotana waa dhici karaysa taasaa marka keenaysa inay culimmadu ku kala tagaan mucaasiriinta ah markii la yidhaahdo bal ha loo bedelo kiilo iyo gram iyo ha loo bedelo inay ku kala tagaan laba ra'yi baan arkay ara' kalena waa jirtaan mid wuxuu leeyahay taqriiban wuxuu u dhigmaa saddexdii boqol ee saac halkii saac waa saddex kiilo bimacnaa waa saddex kunoo garaam waa saddex kunoo garaam halkii saac saddex kun markaad ku dhufato saddex boqol meeqaa kusoo baxaysa ya sagaal boqol oo kun oo gram waay markaad kiilo u barsari meeqay noqonaysa sagaal boqol oo kiilo waay sooma marka khamsatu awsuqin waxay qoladaasi ka dhigeen han waxaan dhihi laha sagaal boqol oo kiilo hal tan wey oo wax yar dhiman sooma hal tan oo boqol kiilo dhiman wey halkaasay qoladaasi ku fadhisiiyeen wixii intaa ka yar sakaluguma la badhi ra'yigaana waxaa dooranaya basaam iyo qolyale baa dooranaya wuu ka mid yahay macna qolyo kale waxay leeyihiin waa ra'yi kaleoo culimmada mucasiriinta qaarkood ay qabaane halkii mud horta saacu waa afar mud wey saacu waa afar mud mudkiina wuxuu u dhigmaa shan boqol iyo afartan iyo afar graam afar markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa qiyaas markaad ku dhufato shantii waxaa kuu soo baxaysa taqriiban oo noqonaya halkii wasqi qoladaasi waxay qabaan halkii wasqi wuxuu noqonayaa boqol iyo soddon kiilo iyo shan boqol iyo lixdan gram boqol iyo soddon kiilo iyo shan boqol iyo soddon giraam buu noqonayaa halkii wasqi markaad shan wasqi ku dhufato wuxuu imaanayaa lix boqol iyo konton iyo labo kiilo iyo siddeed boqoloo giraam shanta wasqi intaasay qolan ku qadareen oo bimacnaa ra'yigaasi wuxuu odhanayaa taqriiban lix boqol konton iyo labo kiilo adiga taqriiban lix boqol iyo konton iyo saddex kiilo wey taqriiban lix boqol iyo konton iyo saddex kiilo laba boqoloo gram basaba ka dhiman iska buux soma qolyahaasina halkaasay dheh qolyahaasina halkaasay dheh farqi weyn baa u dhexay marka meeqa kiila udhaxaysa ugu yaraan laba boqol iyo konton baa ugu yaraan udhaxaysa ilaa laba boqol iyo konton gram waxaan dhihi laha kiilo baa taqriban udhaxaysa labada raay saasay marka ugu kala tagsan yihiino waxay ka imaanaysaa war markii beeg buu ahaayo saacu beeg buu ahaa beeggii markii miisaan loo bedelo waxaa kala tegaya raashinka wuu kala culus yahay shaciirta iyo burka iyo bariiska iyo yani waa kala culus yahay waana kala qara weyn yahay midku mark midka qarada weyn wuxuu ku fiican yahay beegidda soo sooma midka culusna wuxuu ku fiican yahay miisaamidda taasaa marka keenaysa inay ra'yigooda ku kala tago man laakiin waa taqriibi culimadeennu waxay dhihi jireen awsuqaad halkii wasqi waxay dhihi jireen waa hal rati waa hal rati yacni inta uu hal rati qaadi karo ayaa wasqi ah waa maqaayiistii reebaadiyaha ay wax ku miisaaman jireen man lakin annaga rati rarata garan mayno laysa ma ahaanin fii ma duuna hamsi awaaqin shan wuqiyadood wixii ka yar dhexdiisa ma ahanin oo min alwariqi fidada ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin walaysa ma ahaanin fiima duuna khamsati dawdin yacni e, shan tulud ah wixii ka yar oo min alibili geela sadaqatun sadaqa ma ahan walaysa ma ahaanin fiima duuna khamsati awsuqin shan wusqi ama shan ratirar wixii ka yar oo min atamri timirta ah dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun sadaqa ma ahan rawa muslim baa weriy daaraqutni iyo axmed ibnaajah sidoo kale iyaguna soo saaray walahu waxaa u sugnaaday muslim min xadiii abi saciidin radi allahu canhu xaggiisa waxaa uga sugnaaday inuu nabigu yihi sal lay waslam leysa ma ahaanin fii ma duuna khamsati awsuqin shan wusqi wixii ka yar oo min tamrin timir ah walaa xabbin ama xabad ah walaa xabbin iyo xabada toona sadaqatu sadaqa maaha min tamrin taa waa isku waafaqsanya wa aslu xadiii abi saciidin abu saciid xadiidkiisa asalkiisu muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsanya maxaa laga wadaa bukhaari iyo muslim xadiidka abi saciid way isla wariyeen laakiin muslim baa wuxuu khaas la yahay walaa xabatin walaa xabbin ah, sheegidda xabbiga la sheegayo muslim baa khaas la laakiin haddii xabbiga laga saaro xadiidka muslim bukhari way isla wariyeen saas man aslu xadii haddaad maqasho lagu yidhahdo asluxadiid haddii lagu dhaho yacni wax yar mooye intiisa badan baa laga wadaa asalka waxbaa marka laakiin ziyaadaan la socota manaa ziyaadada xabadan wey mana ayib leanno lafdiga ay isku waafaqeen labadooda waxa weeye laysa fii duuna khamsati awsaqin sadaqa walaysa fii ma duuna khamsati dawdin sadaqa marka xabintaasaa ziyaado ku ah ayib xadiidka marka daahirkiisu a daahirkiisa sida ka muuqda macnaha ziyaadada xabid ah unbuu hadda lahu limuslim ugu yidhi haddana gadaal uga yidhi waa aslu xadiid abi saciid muttafaqun caleyh xabadaas xabadana waxaa laga wadaa waa badarka go-an waay badarka sida shaciirtoo kale qamandida muxuu ahaaye baasha la yidhaahdo galleyda xintada kulli waxaasoo dhan baa xabba laysku hahda ab xabbi baa la yidhahda ayib waa badarka marka isaga la goynayo geeskiisana lala jaro isagii geedkiisa laisla gooyaa waana la kaydsadaayo cuntada bini aadamka asaaskiisu waa xabada xabada alxab wey man ayb an sali bn cabdlahi waxaa laga warinaya can abiihi radi allahu canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka warinaya sal lay aslam qaala inuu yidhi fii ma shay dhexdii waxa ahaaday ah, axaadiistaasi haddaan soo marnay baa culimmadu waxay qaarkood u deliishanayaan ee xoolaha yar inayna sekadu ku waajibaynin baa asalka shareecada leannu sekada yaa laga rabaa hani baa laga rabaa faqiirka saka laguma leeya miskiinka bal iyagaa sakada leh marka daabit dadka ra'yigooda haddii loo daayo la yidhaahdo idinku sheega yaa faqiir ah yaa sakani ah soo layguma wareerin daabit baa marka loo sameeyey daabidkii sharcigu sameeye ba wuxuu marka xoolaha nool qiyaasta ninkii haystaay waa qani shan halaad ninka haysta waa hani afartan ari ninka haysta waa qani soddon neefoo lo haysta ninka haysta waa hani lacagaha marka loo yimaado laba boqoloo dirham oo fida ninka haysta waa qani labaatan diinaaroo dahaba ah ninka haysta waa ani beerta go-aysa marka loo yimaado shan wusqi ninkii haysta waa qani wixii ka hooseeya waa faqiir daabit marka aada u qiimo badan oo bini aadamka ra'yigiisa aan looga tegin saas man waxaana maqaadiirta loo sameeyo sidaa wax loogu qadaray bay leeyihiin inaan dadka xoolahalana culays la saarin dadkii fuqarada iyo masaakiintiina xuquuqdoodii inaan la duudsiin oo xoolo ay xaq ku leeyihiinna inaan xaqoodii ka waayin midaan waxba bixin karin oon tamar hayninna inaan la saarin wuxuusan kari karin oo isagii baa baahantah marka man waxay ka mid tahay maxaasinta shareecada waxaa kaloo khataabi xadiidkan u daliishanaya oo uu leeyahay xadiidkani wuxuu daliil u yahay khudaarta baxda iyo waxyaalaha aan kaydka gelin inaan sake lagu lahayn lanna wuxuu leeyahay xadiiskana laguma sheegin nebiga khulafadiisii khulafaa uraashidiinna ayagoo dhulka ay qudaari ka go'do ayaa haddana aan laga haynin inay qudaarta sako ku waajibiyeen waana u tegi doonaa masalada iyada wa can saali bni cabdillahi waxaa laga warinaya can abiihi radi allahu canhuma can inabiyi wuxuu ka warinay sal ly slam qaala inuu nebigu yidhi fii maa shay dhexdii waxau ahaaday saqad ay waraabisay asamaau samadu ay waraabisay waa roobkaa laga wadaa fii saqat asamaau samadu waxay waraabisay dhexdiisa waxa waalcuyuunu iyo iluhu waxay waraabiyaan aw amase kaana ahaaday caariyan xidid ku cab caariyan mid xididkiisa ku cabba ahaaday intaaba dhexdooda waxaa ahaaday alcushru toban meelood meel wa fii maa shay dhexdiina waxaa ahaaday suqiya lagu waraabiyey binadxi biyo ku shubid ama biyo ku firdhin wixii lagu waraabiyeyna dhexdiisa waxaa ahaaday nisfu lcushri toban meelood meel ka mida niskeed rawa waxaa wariye xadiidka albuhaariy buhaari baa wariye weli abi daawuud abu daawuud waxaa u sugnaaday xadiidkaas weli abi daawuudda wuu u sugnaaday bihaada lafdiga ugu sugnaaday wey macna idaa kaana idaa goortii kaana uu ahaado beertii la waraabinaya hadduu ahaaday baclan mid roob ku cabay bacligu waxaa la yidhahdaa markuu roobka biyaha cirka ka imaanaya markuu macnaha ku baxo ayaa la yidhahdaa bacli idaa goortii kaana uu ahaaday baclan yani roobkubax alcushru baa ahaaday wa fii ma shay dhexdii suqiya lagu waraabiye binadxi biyo ku shubid nisfu lcushri baa ahaaday halkaasaa miyuu idin qoraya mise bisawaani buu idin qoraya ah, wa fii ma suqiya bisawaani aw inadxi miyuu idin qoraya ah, wa fii shay dhexdii waxaa ahaaday suqiya lagu waraabiyey bisawaani xoolaha biyaha soo saara ama biyaha qaadee beeraha ku waraabiya wixii lagu waraabiyey awin nadxi ama biyo ku shubid iyo biyo ku firdhin lagu waraabiyey dhexdiisa waxaa ahaaday oo ka waajibaya nisful cushri toban meelood meel ka mida niskeed beertii waan ka hadlaynaa iyo beeraleydii ayaan ka hadlaynaa beerta saan soo sheegnayba markay go-do oo dadku ay goostaan markaasay sakadu ku waajibaysaa iyadu xawl ma leh sanad soo wareega ma laha laakiin mar kastoy godaba sakadu waa ku waajibaysaa haddii intay go-do laga sakeeyo oo waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqiisa siiya oo dadkii lahaa mudnaa siiya maalinta aad goosanaysaan xasaadku waa maalinta la goosanayo maalinkaasaa xaqa laga bixinaya haddii markaa intaad bakaarta gashato aad kaysato ama bakhaarka geliso oo sannado kale u soo wareegaan isagoo bakhaarka ku jira ama bakaartiiba kuugu jira sako kale laguma leh imaada hal mar maa laga sekeeya sooma halkii marna waa markuu go-ay bas maxaa laga bixinaya waa la kala qaadaya haddii beerta kuu go-day kharash la-aan ay ku baxday biyaha waraabiyey hadduuna kharash kaa geliyo oo biyihii roobka cirka ka yimid unbaa u yimid ama biyo ilo oo durdurahayo ama meesha ka soo burqaday ama meel intay ka yimaadeen soo raacay keliyada iyo yani soo raacay togagga iyo soo raacay ilahaasaa waraabiyey ama biyihii cirka ka yimid baaba toos ugu dhaco waraabiyey ama ma ahee xididkiisu ku cabo casari baa la yidhahda casari casarigii waxaa la yidhahdaa cidina ma waraabinina xididku dhulka la galay unbuu intuu qoyaankii la gaadhay buu sidaa ku baxay roobna kuma diin il durdurana kuma imaanin laakiin hoos buu rayskii iyo qoyaankiibuu intuu xididkiisii u tegey yuu sidaa ku baxay casari baa laydhahda casari wuu iska baxay oo maa xididkiisaasu ku cabay man hadduu sidaa yahay intaaba waxaa ka dhaxeeya biyihii waraabiyey buusan kharashkaaga bixin hadduu sidaa yahay markuu kuu go-o toban meelood baad u qaybinaysaa meel ka mida ah sakadii ah sagaalka soo hadhayna adaa iskale qaybta kale waxa weeyaan in uu kharash kaaga baxay waraabintiisi waraabintiisii baa kharash kaaga baxay oo waxaad ku waraabisay maalan xoolaad ku soo dhaamisay biyihii dameeraad kusoo dhaamisay loobaad kusoo dhaamisay geel baad ku soo dhaamisay kharash baa kaaga baxay haddii ay sidaas tahay markaasi nisfulcushri baa waajibaya nisfulcushri waxaa weeye wixii kuu baxay ayaa waxaad u qaybinaysaa toban meeshii soo baxday baad haddana laba u qaybinaysa niskaasaad bixinaysaa marka waa tii kale niskeed wey ilan tii hore cushur soomaahayn tan waa cushurkii niski leesh niska kale waxaa lagugu reebayaa kharashkii aad ku waraabisay baa loo reebaya tanna waxaa lagaaga qaadayaa waraabintii iyo biyihii ugu muhiimsan beerta beerta ugu muhiimsan ayaan kharash kaa gelnay farqigu waa kaamar ayb xadii kaleeto macnaha kutusiyaa jir min xadiii jaabir xadiisu way faro badan tahayo nebigu wuxu uhi sal lay slam fiima saqat alanhaaru waalhaymu alcushuur wixii webiyaashu waraabiyaan ama daruuruhuba waraabiyaan alcushuuru toban meelood meelbaa laga qaadaya wa fiima suqiya bisaaniyati sawaanida iyo saaniyadiiy waxaa la yidhahdaa waa xoolaha biyaha intay ka soo saaraan dhulka oo ceelka ka soo saaraan ama webihi ka soo qaadaan beerta keeno oo markaa ku shuba ku waraabiya sawaani la yidhahda mufradkeeduna waa saaniye wey ayb nisful cushri ahaaday haddii ay sidaa tahay macna shekh ibn taymiya caleyh raxmatullah mucasharaadkaasi sidaasi in loo kala qaadayo waa laisku waafaqsan yahay buu leeyahy ayb waxyaalan hadda takaaliifta iyo kharashka lagu waraabiyaa soo gelaya oo maalan yani ama xoolo biyaha lagu soo qaado fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha iyo geela iyo wahaa kada waxaa la mida ah bay leeyihin culimmadu qalab kasta oo biyaha dhulka ka soo saarayo dhulka loo isticmaalo inuu biyaha ka soo saaro ama ma ahee inuu webiga ka soo qaado oo markaa kharash isticmaalayo sida maalan matoorada oo kaleeto matoorada oo kaleeto baansiinka isticmaalaya ama diisalka isticmaalaya ama korontada isticmaalaya ee biyaha intay meesha godka ama ka soo saaraan ceelka ama webiga ka soo saaraan deerta keenayo kusoo dhufanaya kuwaasi waxay la mid yihiin wixii adigu aada waraabisay saas maana wixii adigu aada waraabisood kharash iyo xoolo iyo xoog aada ku waraabisay bay la mid yihiino nisful cushri baa ka waajibaya toban meelood meel ka mida niskeed ayaa ka waajibaya waana taqriiban hadda beeraha qaabka loo waraabsado intooda badan dhulka roobabka badan leh isaga roobkaasuu ku baxa laakiin dhulka webiyada dhinacyahooda matooradaasaa waraabiya matoradiina kharash bay u baahan yihin sooma kharash bay u baahan yihiin oo keligii in la hagaajiyey biyuhu soo mari lahaayeen kharash buu u baahan yahi matoorkii wuxuu baahan yahy banziin iyo wuxuu u baahan muxuu ahaaye ama diisel buu u baahan yahy sooma waxaasoo dhan waa kharash dameerkii soo qaadayay iyo ratigii soo qaadayey iyo muxuu ahaayey matoorkan soo dhufanaya waa isku mid soma ila mid walba kharash iyo jihdi baa gelaya soma waa isku mid bay leeyihiin jamaahiirtu saasay qabaano nisfulcushri baa ka baxaya saas man ka waran haddii labadaba laysugu daray roobkuna waraabiyey kadibna lagu dhammaystiray biyo lasoo dhaamiyey oo lagu shubay ama lagu sayray labadiiba waa laysugu daray maxaa la samaynaya ila marka hore dadka beeraleyda beeraley mey aada uma aqaaneen laakiin markii muxuu ahay beeruhu ay baxaan oo waxoogaa roobku kala go-o baa markaa kadib webiga la aadaa oo biyaha laga soo saaraa ma markaasaa lagu dhammaystiraa hadii laga baqo inay biyaha roob ku filaan waayaan haddii laysugu daro marka see la yeelaya haddii laysugu daro jamaahiirtoodu waxay qabaan culimmada badankood waxay qabaan waxaa ka baxaya alaaatu arbaaci alcushri cushurkii toban meelood meel marka loo qaybiy wixii kuu go-ay meeshii soo baxday ayaad afar meelood u qaybinaysa afar meelood baad u qaybinaysa afar meelood markaad u qaybiso ayaad saddex ka mida israacinaysa meelna waad la hadhaysaa alaaatu arbac waxaa la yidhaahdaa cushurka toban jawaan baa kuu go-ay cushurku hal jawaan sooma halkii jawaan kaba soo qaad waa boqol kiilo cushurkii beertaadii kuu go'day cushurkeedu waa boqol kiilo sooma boqolkii kiilo waxaad u qaybisaa afar u qaybi waa meeqa waa shan iyo labaatan shan iyo labaatan waa halkii rubuc sooma saddex rubuc israaci marka toddobaatan iyo shan shan iyo labaatanna la hadh toddobaatan iyo shanna bixi sooma shan iyo labaatanka maxaa lagugu reebayaa shan iyo labaatanka waxaa lagugu reebayaa kharash baa galay walow boqolkiiba konton yuusan ahaani kharash baa galay beertu in badan waxay ku baxday eh, roobka laakiin adiguna waxbaad ku dartay waxaad ku dartayba waxaa lagu qiimeynayaa inuu yahay boqolkiiba han iyo labaatan soma boqolkiiba han iyo labaatan boqolkiiba intaa kale toddobaatan iyo shantaa kalena adigaa iskale muxuu ahay waa sakadiyo waad bixinaysaa markaa man soma leanna haddii ay roobka keliya u waraabin lahaa maxay noqon lahayd maxaad bixin lahayd ya boqol maad haddii roob keliya boqol baad bixin lahayd sooma haddaad adigu wada waraabin lahaydna maqaad bixin lahayd konton baad bixin lahayd sooma hadday isku darmadeenna xeer jajabdhay markaas soma xaggii xagga halaysaga geeyo labaa han iyo labaatanna laha toddobaatan iyo shanna saka ubix malfa haddii laysku darana saasa culimadu leey ayb oo labadoo macnaha ay wada galaan fiima saqad waxay waraabisay asamaau roobku u waraabiye walcuyuunu iyo ilaha durdurka aw amase kaana ahaaday cafariyan mid xididkiisa ku cabay dhexdiisa waxaa ahaaday oo ka waajibaya alcushru toban meelood meel wa fii suqiya wixii lagu waraabiyey bilnadxi biyo ku shubid iyo kurusayntooda waxaa isagana dhexdiisa oo ka waajibaya nisfu alcushri toban meelood meel niskeed rawaxa wariye albuhaariyu weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday idaa kaana hadduu ahaaday beertii la waraabinayo baclan mid roobka ku cabay roobka biyihiisa mid ku baxay hadduu yahay ayib alcushru baa ahaaday wa fii suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaanii xoolaha xoolaha biyaha qaada ee biyaha soo saare ee beeraha ku waraabiya wixii lagu waraabiyey aalooyinka iyo matooraduna waa la mid awin nadxi ama biyo ku shubid lagu waraabiyey biyahaas wixii doonaba ha soo qaadeen qaabkii la doonaba ha loo keenay nisfu lcushri toban meelood meel ka mida niskeeday ahaatay ayaa dhexdeeda ah oo ka waajibaysa w wacan abi muusa alashcariyi radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu yidhi lahumaa labadooda wuxuu ku yidhi lahumaadaasi hadda inooma soo hormarin damiirkaasi laba ninoo u wada noqonaye laakiin waxaa laga wadaa abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal markuu nebigu yaman u wada diray ila waa kii israaciye ee nebigu dhihi jiray sal lay waslam bashira walaa tunafira wayasira walaa tucasira soo ma garanaysaan nebigu dardaaranka ula dardaarmi jira nabalka labadoodiibuu u wada noqonaya qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam lahumaa labadooda wuxuu ku wadayey laa ta'khudaa ha qaadina fi sadaqati sakada dhexeeda ha qaadina ila min hadihi alasnaafi noocyadan xaggooda alarbacati ee afartaa mooye nooc kale waxaa ka qaadina oo maxay yihi ashaciiri mooye shaciir heedda waalxintati iyo qamxiga qabandida waalzabiibi iyo zabiibka waatamri iyo timirta rawa waxaa wariyey aabaraaniyu abaraani baa wariyey wlxaakimu iyo xaakim baa wariyey xadiikaas sanadkiisu waa xoog badan yahy alxaafid ibn xajar wuxuu ka guuriyey bayhaqi inuu yihi ruwaatuhu iqaat waana xadiis mutasil ah xaakimna sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay dahabi baa ku waafaqay waxaa xoojiyey xadiidka alimaam shawkani sheekh albaanina wuu saxiixinaya fi saxiixa iyo irwaaga labadaba saci liayri buu leeyahay ayb xadiiku marka waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay xadiidku wuxuu inoo faa nebigu inuu ku yidhi mucaad ibnu jabal iyo abuu muusa alashcari markuu yeman u diray afartan nooc mooyaane wax kale sekada ha ka qaadina dabcan waxaa laga wadaa waxyaabaha dhulka ka go-a asnaaftii kale sekadu ka bixi jirtay xadiidku kama hadlayo kaana bacdu ahlicilmi baa qaatay waana faham khata wey saas daraaddeed bay xadiidka waxay u daliishadeen caruudu tijaara waxaa la yidhaahdo alaabta ganacsiga asaka kuma waajibaysa u daliishadee lianna nebigu wuxuu yidhi intaan waxaan ahayn ha ka qaadina waxaa seegtoo dhaaftay culimmada iyada xadiidku kamaba hadlayaba asnaaftii sakadu ku waajibi jirtoo dhan kama hadlaye keliya wuxuu ka hadlayaa wixii dhulka ka soo bixi jira wixii beeraha ka go-a bes ka hadlaya taasna wey midda macnaha laga wado wixii marka dhulka ka go-a afartan nooc waxaan ahayn zakada ha ka qaadana bu nab sal l afartan nooc waa shaciirta waa heedda iyo xintada oo qabandida ah zabiibka oo aynu garanayno zabiibka waa kan muxuu ahaay cinabku markuu adkaado oo macmacaan soo ma yani waxa weyaan waa cinab adkaaday waa cinabku markuu jilicsan yahay yani waxa waa kan biyaha le markay biyuhu ka baxaan oo u adkaaduu zabiib noqonaya saas maana marka zabiibka waa kaa timirtana waynu naqaana afartaa waxaan ahay sekaha ka qaadina bu nabig sal hmm? heedda ma aqaano heedda ma aqaano muxuu ahay waa qabandida u yara dhowda qabandida u yara dhowda meelaha dukaamada waa laga helay y canabka iyo zabiibka waa isku mid zabiibna waxaa la yidhahdaa markuu adkaado cinabna waxaa la yidhaahdaa markuu dhacaanka ku jiro hadday la dhigo intuu dharo oo dhacaanku ka baxo buu zabiib noqonaya saasuu noqonaya macaan buu noqonaya mana ayib meesha cinab laga yidhaahdo tan wax ruda baa laga yidhahda macnaha markuu dhacaanka leeyahay xadiidkaas waxaa deliishaday culimada qaarkood oo qaba waxyaalaha dhulka ka baxa afartan nooc waxaan ahayn zakaba laguma leh waxaana ka mid a ah culimada iyada alxasan albasri iyo taabicigii iyo shacbi camr shacbi camr musharaxiin shacbi isaguna taabicigii alimaamu thawri imaam ahli kuufa waxaa rajaxay madhabka isaga ah alimaamu shawkaani sancaani sadiiq xasan khan ibnu xasmina ku jira shekh albani aleh amatla calayhim araxma jamiican culimadaasaa waxay ku tageen waxyaalaha dhulka ka baxa afartan nooc waxaan ahayn sekaba laguma leh oo xaggee laga qaadanaya xadiidkana laga qaadan yeman waxaa ka bixi jiray qacan intaasoo nooc baa ka bixi jirtay haddana nebigu isagoo og intaasoo nooc inay ka baxaan afartaa nooc keliya sakada ka qaada buuri ninkii marka ku waajibiya afartaa waxaan ahayn dadka ku waajibiya sako daliil buu u baahanya asalkuna waxa weeyaan waa xurmatu maalilmuslim bay dheh ruuxa muslimka xoolihiisu waa xaaraam dariiq aan sharci ahayn oon daliil loo hayninna laguma qaadan karo middaas kaleetana waxa weeye alaslu bara'atu dimma ruuxa inay dimadiisu beri tahay baa asal wax marka lagu laaziminayo waa in loo hayo daliil loo hayo daliilna looma hayo daliilka afartaasa loo haya ba wax dhulka ka go-a wax kaloo ka lagu leeya ma jiro halkaasay istaageen yani waxa weeye tawjiihooduna ma sahlana jumhuurtu iyagu waxay ku tageen culimada badankood waxay ku tageen in afartan keliya ayna sakadu ku ekayna waxyaalo badanoo dhulka ka baxa in saka lagu leeyahy abu xaniifa oo kaleeto wuxuu qabaa wixii dhulka ka baxoo dhan sakaa lagu leeyay xubuubta simaarta fawaakihda khudaarta buquusha xataa ubaxa dhulka ka soo baxa oo wuxuu u deliishanayaa fii ma saqat isamaau xadiiskan soo marna wixii biyaha roobku waraabiyaan baa la yidhi soo caam maaha halkaasu ku dhufa laakiin qoladaasi waxay leeyihiin fii ma fi samaau waxaa khasisay xadiidkan laa taakuduu fi sadaqati ila min hadihi alasnaaf alarbaca marka waa caam iyo khaas halkaasay mariyeen aimada saddexdaa oo shaafici iyo maalik iyo axmed ayagu waxay leeyihiin sekadu waxay ku waajibaysaa waxyaalaha la beego saasatan maalig iyo shaafici iyagu waxay leeyihiin timaarta midhaha baxa timirta iyo zabiibku may wax kale ku waajibi maayo iyo badalka intaasay ku waajibiyeen waana madhabka uu ibnu taymiya rajaxayo wixii kayd geli kara wixii kayd geli kara muxuu yahay waa wixii dhigmi kara wa quutna oho bini aadamka noloshiisu ay ku taagan tahay maxaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya muxuu ahaayey eh, gelaydii baa soo gelaya digirtii baa soo gelaysa waxaa soo gelaya qabandidii bariiskii baa soo gelaya muxuu ahaayey masgadii yarta baa soo gelaysa burku waa qabandi asalkiisu ama boriis ama qabandi marka kuwaasoo dhan baa gelaya wixii kayd geli karo nolosha biniaadamkana asal ahaan ay quud ka dhigato dhan buu geliyey imam axmed aleh raxmatullah ibnu taymiina ra'yigaasu rajaxaya adiga sidaasay ra'yaan isu khilkhilaafsan yihiin waxaadna moodaa xagga yacni qaacide ahaan ama madhabka abi xaniifa in la mariyo oo wixii dhulka ka soo baxo dhan la saaro oo qaacido mudarida laga dhigo ama madhabka qoladan la maro oo afartaa waxaan ahayn laga daayo wixii dhexda ku jiraayo waxoogaa waxaad moodaa meel adag ma hayso meel adagma haysto waxaad kuwana kaga dayseen kuwana ku saarteen takhsiiskaasaa u baahan daliil u baahan amaa qoladan iyagu takhsiiskooda xadiidkan ay cuskadeen masaladu waa masle khilaafkeedu marka sida caan u yahy wldaara quniyi daara quni waxaa u sugnaaday can mucaadin xaaluu ka warinay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi faama alqisaau dheh baalka qisaaga la yidhahdo qajaarka wlbaiikhu iyo baiikh oo qaraha ah wاrumaanu iyo rumaanka wاlqasabu iyo qasabka faqad cafaa wuu cafiyey canhu xaggiisa rasuulullahi baa cafiyey sal lay slam wa isnaadu sanadkiisuna daciifun waa daciif bui ibn xajar laba ninoo waxaa ku jira dacfa cabdulahi ibn naaficin saaiq nin la yidhaahdo oo kitaabkiisa markuu wax ka warinayo uu fiican yahay laakiin fii xifdihi shay waa ku jira markuu xifdigiisa xadiis ka warinayo dacfi baa ku jira waxaa kaloo ku jira nin isaga kaba daranoo la yidhahdo isxaaq ibnu yaxya ibnu talxata taymi oo daciif a ah baa ku jira saas daraaddeed ayaa xadiidka markuu saxiixiye xaakim waxaa tacqiibiyo ka daba tegey ibnu cabdilhaadi markaasu wuxuu yihi waa xadiis daciifa ah. isxaaqna culimada xadiiska in badanoo ka mid ah ka tegey xadiidkiisa saas daraaddeed xadiidka waxaa kaloo daciifiye alxaafid ibn xajar fi talkhiis siduu halkanba ugu daciifiyey xadiidkani marka ma sugna waa xadiis daciif xadiidkii hore mafhuumkiisaase laga faa'iidaysanayaa inuusan waxyaalaha saka lagu lahayn oo xadiiskii hore mafhuumkiisa muxuu ah hadduu nebigu yidhi afartaas waxaan ahayn sakaha ka qaadina kuwa xadiiskani uu sheegay afartii ma ah soo ma marka mafhuumka xadiidka hore laga faa'iidaysan lakin xadiisaanu ma asin qisaaga marka waad garanaysaano waa qajaarka baalkan la yidhaahdee weliba midka yaro dheer dheer ee dabada dheer baa la yidhaahdaa qisa la yidhahda ayib batiikana waad garanaysaano waa qara rumaankana waa taqaanaan qasabkana waxaa la yidhaahdaa waa qasabka waa usha usha haddana xubnaha leh oo dhan baa qasab la yidhahda maalan muxuu ahaayey sonkortoo kale sonkortoo markay baxayso geedkeedu soo ul haddana xubne le ma ah qasab baa la yidhahda kadalika eh, maalan eh, gallaydoo kaleeto iyo masagada yarartaa iyo markay iyaduna baxayso geedkeedu waa laan haddana leh xubno leh laan kasta oo marka xubno saasoo kale ulahoo dhan baa qasab la yidhahda qasab baa la yidhahda macna marka waa la isticmaala waa la cunaa soo ma marka sakan laguma le way macna waa la cafiyey xadiisku marka waa daciif wa sahlin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay wasalam amaranaa waxaana amray rasuululahi baana amray sal lay slam oo wuxuu yidhi idaa goortii kharastum aada qiyaasaysaan markaad qadaraysaan oo qiyaasaysaan beertan midhaha saaran qiyaastooda markaad qiyaasaysaan fakhuduu qaada wadacuu ka taga athulutha saddex meelood meel uga taga fain lam tadacuu haddaydan ka tegin athulutha thulu haddaydan ka tegaynin fadacuu ka taga alrubuca afar meelood meel waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila bnu maajata ibnu maajah mooye ila bna maajata wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey walxaakimu iyo xaakim ibnu khusayme iyo beyhaqi ibnu xasmina way soo saareen xaakim saxiixintiisa waxaa ku waafaqay alimaamu dahabi sheekh albaanino aad buu ula yaabay ra'yiga dahabi waafaqidiisa maxaa yeelay cabdiraxmaan ibnu mascuud ibnu nayaar nin la ydhahdaa ku jira miisaanka markuu dahabi ka hadlahay wuxuu ku sheegay laa yucraf ibn xibbaan baa tawsiiqiyey laakiin nin la garanayo ma ahbu hadduu majhuul ku sheegay fi lmiisaan xadiidkiisa uu saxiixiyo ma ahayn lanna majhuulka xadiidkiisu waa daciif saasuu ula yaabay sheekhu xaafidkuna wuxuu ku sheegay ninkaasi inuu maqbuul yahay waa cinda almutaabaca haddii kaleete waa layin xadiid xadiidku marka waa daciifo dacfibaa ku jira ninkaasaa ku jira ibnu qaaan iyo keyrkii waxay leeyihin waa majhuul waa nin aan la garanaynin w macnaha ayb marka macnihiisuse waxa weeye kharsiga waxaa la yidhahdaa kharsiga idaa kharastum beeraha markii ay midhuhu bislaadaan oo xilligii la goosan lahaa la joogo ayaa waxaa dowladdu soo diraysaa niman khubaro ah oo aqoon siyaada u leh beerta iyo inta ku taalla iyo midhaha ka go'i kara qiyaastiisa midhihii oo marka geedihii saaran bay saa u fiirinayaan markaaba waxaa u soo baxaysa beertani marka laga gooyo geedka laga jaro intay noqon karto sidaasaana sikada lagaga qaadaya maxaa arrintaa lagaga lagaga cararaya waxaa lagaga fakanaya arrintaa iyadaa haddii la yidhaahdo beeraha go-ayo oo dhan ha la beego oo beeg rasmiya hala geliyo mashaaa ku jirta dhibbaa ku jira soma maadaama ay mashaqa ku jirto waxaa lagaga kaaftoomayaa halabatu danni in macnaha waxa weeyaan dad khubaro khubaraa la diro ibnuqayim wuxuu leeyay hal nin baa ku filan oo khabiir ah qaarkood waxay leeyihiin labaiyo saddexa laga dhigo si ay isu kaashadaan beertan way fiirinayaan markaasay leeyihin waxaa ka gu'i kara toban wusqi baa ka gu'i kara qiyaastoodaasaa marka wax lagu salaynaya kii sekadu ku waajibtayna uu wax ku dhisayaa dowladuna xaqeedii ku qaadaysa xaqii masaakiinta fuqarad ku qaadaysa kharsi baa la ydhahda marka alkharsu waxaa la yidhahdaa altaqdiiru waaltakhmiim baa la yidhahda waa qiyaasid iyo qadarid aan yaqiin ku salaysnayn yaqiin kuma salaysna waxaana saa loo yeelayaa sideedaba qaacido sharcigaa jirta oo odhanaysa ida tacadara alwusuulu ila alyaqiini aw tacasara uktufiya bikhalabati adanni hadday adkaato yaqiinta in la gaadho ama ay noqotoba waxaan suuroobi karin ay noqoto waxaa lagu kaaftoomayaa malaha qaalibka ah malaha badan ee haalibka ah baa lagu kaaftoomi wax kastoy adkaato in yaqiin laga gaadho ama ay suuroobi weyn siduu maluhu u bato baa markaa la qaadanayaa nimankan marka khubaradee la dirayo yaqiin wax kuma dhisayaan laakiin khibrad bay isticmaalayaano siday ula badato beerta markay fiiriyaan bay dhahayaan sidaasayna ku dhadhawaani haaliban danigooda haalibkaabaa marka wax lagu salaynaya beerihii lagaga sakaynaya marka xadiisku macnahaasi markuu le waxaa laga wadaa waxaa lala hadlayaa nimankii sakada soo qaadaya beeraha sakada kasoo ururinaya waxaa la leeyahay markaad beeraha qiyaastaan oo qiyaastii beerta ka go-i lahayd ay idiin soo baxdo dadkii beerta lahaa ha ka soo wada qaadina sakadii intaad aad ay qiyaas ahaan idinku soo baxday inay sake noqonayso ha kasoo wada qaadina ee waxna ka soo qaada uluna u reeba haddaydaan ulu u reebaynin rubuc u reeba bimacnaa maalan kaba soo qaad wuxuu qiyaasay ninkani inay ka go-ayso beertan maalan shan wusdi ama toban maalan jawaan meeqaa ka go-aya hal jawaan baa ka go-ay sooma halkii jawaanee ka go-ahaya ha ka soo wada qaadine waxaad u reebtaa saddex meelood meel ka mida u reeb haddaadan saddex meelood meel ka mida u reebanina afar meelood meel ka mida u reeb maxaa loogu reebayaa waxaa loogu reebayaa haddii xadiidka la qabto waxay leeyihiin isagii marti buu leeyahay sooma qaarna waxay leeyihiin waa sekadii bay ka mid tahay laakiin isagaa la rabaa inuu bixiyo oo uu siiyo masaakiin baa ku tacalluqda qaraabaa ku tacalluqda marti baa ku tacalluqda mudanaa ku tacaluqa dadka isagu ha iska siiye uga imaada oo kulli ha kasoo wada qaadin qaar halkaasa marinaya qaarna waxay leeyihiin uga imaadda waxaa laga wadaa qiyaastan ay iyagu sameeyeen baa khaldami karta soo ma marka uluskan la reebayo rubcan la reebayo waa ixtiyaad ixtiyaad weeye dadaal ahaan bay ka tahayo intii xaqiisa la qaadan lahaa bal intaa uga imaada oo u reeba saas w man adiga irfaaq wa min taysiir wey waa fududayn iyaga loo fududayna mana ayb waxaana laga faa'iidaysanaya beeraha in la qadari karo la qiyaasi karayo wa can cataab ibni asiidin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi amara wuxuu amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu amray an yukhrasa in la qiyaaso alcinabu cinabki in la qiyaaso kamaa yukhrasu sida loo qiyaaso loo qadaro oo kale annaklu timirtii sida loo qadaroo kale geedaha timirta ah timirta saaran sida loo qiyaasay loo qadaroo kale cinabkana in sidaasoo kale loo qadaro loo qiyaaso nebigu sal lay slam ayuu amray wa tu'khada in la qaato zakaatu zakadiisana in la qaado zabiiban isagoo zabiib ah cinabkii wey cinab ahaan markuu geedka u saaran yahay baa la qiyaasaya markii la qiyaaso ayaa haddana waxaa la qadarayaa markii uu eh, ma aha isagoo cinab ah isagoo qoyan oo dhacaankii ku jiro markay fiiriyaan intuu noqonayo bay haddana waxay qadarayaan dhacaanku markuu ka baxo uu zabiib noqdo meeqa wuxuu noqon karaa saac ma aha isaga oo cinab ah inay odhanayaan meeqa saac buu noqonaya leanna markaa dulmi baa ku jira sooma laakiin waxay fiirinayaan isagoo cinab ahoo qoyan intaa weye ayib hadduu dhacaanku ka baxo zabiib uu noqdo imise saac buu noqon karaa halkaasay marka ka sargoynayaan akadii kii geedka saarnaa marka intay u daayaan mid zabiiboo sanadkii hore go-ay oo adagoo u yaallay bay markaa ka qaadi karaan yaana laazim ma aha sekada lagaa qaadayo tii markaa go ee beerta ka go-daynaysa timirta aada bixinayso ha noqoto tii sanadkii hore kuu go-do kuu taallay middii hadda go-day ha noqoto laazim ma aha inay tii hadda beerta ka soo godaynayso tii horoo zabiibaa laga qaadi karaa markii isagoo midhahu cinab iyagoo ah haddii la qiyaaso wa tukhadu waa la qaadaya zakaatuhu zakadiisa la qaadaya zabiiban isagoo zabiibo adkaaday macnaha rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey wa fiihi inqiaac baa ku sugan sanadkiisu waa kala go ayn shaafici baa sidoo kale umka ku wariyey ibnu khusayme daara quطni iyo bayhaqi ku jirana waxa weeyaan saciid ibn musayab ayaa wuxuu ka warinaya cataab ibnu usayd ama cataab ibnu asiid buu ka warinaya cataab ibnu asiidna saciid waxba muusan ka maqlin saciid waxba muusan ka maqlin marka inqiaacaasa ku jira taabicigu xadiika muusan ka maqlin saxaabigu ayb sidaana waxaa odhanaya mundiri ibn cabdilbar ibnu naafic cabdilxaq alishbiili iyo keyrkood waxaa intaa dheer xadiidku isagoo munqaico sanadkiisu kala go-an yahay baa haddana a'immada qaarkood waxay rajaxayaan inuu mursal yahay sida abu zurcat araazi abu xaakim araazi sheekh albani waxay marayaan inuu yahay mursal yahay labadaa ciluu qaba marka xadiisku sanadkiisuna waa kala go-an yahay inuu mursal yahay baana raajixa ayib laakiin macnihiisa waxaa xoojiyey ibnu taymiya keyrkood macnaha macna waxa wey karsiga waxaa xoojinaya waxaa xoojinaya oo masaladu inay asal leedahay kutusaya xadiid kaleeto xadiiu jaabir xadiiu jaabir wuxuu leeyahay alla tabaaraka wa tacaala khaybar buu u celiyey khaybar buu gacanta u geliyey oo khaybar buu nebigu qabsay sal lay slm markaasuu yahuuddii khaybar ku noolayd rasuulku wuxuu amray sal lay wasalam inay sidii ay beerta khaybar u beeri jireen inuu u beeraan wa jacalahaa baynahu wa baynahum wixii ka soo go-ana inay iyaga oo beertii beeray iyo dhulkii oo muslimiintu leeyihiin in loo qaybsado nusnus dhulkan annaga iska leh idinkuna ka shaqeeya oo beera wixii ka soo baxana nusnus baan u kala qaadanayna sidaasuu nebigu kula heshiye sal l sl khaybar marka saasa yahuuddu ku beeri jireen ilan saxaabadu intooda badan jihaadka iyo khidmada islaamka ku mashquulsanaayeen beero iyo howlahoodana kamama ayna shaqayn karin yahuud buu marka nebigu wuxuu kula sheegay meesha iska deganaada beero oo sidaana aynu wax ku kala qaadanno markaasuu nebigu wuxuu usoo diray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cabdulahi ibnu rawaaxa buu usoo diray cabdulaahi marka beerihii intuu yimid buu marka qiyaasay inta ka go'i karta yahuud baa marka gacanta ku haysa oo sake ka bixi karaysa markaasu wuxuu ku yidhi yaa macshar alyahuud antum abqadu alkhalqi ilaya waxaa odhanaya cabdullahi bnu rawax yahuudey khalqiga ilaahay baan idinku necbay buui limaada qataltum ambiyaa allahi buui ilaahay nebiyadiisii baad layseen wa kadabtum cala allah ilaahay korkiisana waad ku been abuurateen walaysa yaxmilunii bugdii ilaykum calaa an axiifa calaykum nacaybkaa aan idiin qabana iguma xambaarayo iguma kalifayo in aan idin dulmiyo sidaa aan idiin necbaado laakiin marnaba nacaybkaasi iguma kalifayo inaan idin dulmiyo oo aan idin saaro xaqdar soma ayb walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin cala anlaa tacdiluu icdiluu laana shareecada islaamku gaal iyo muslimba cadaaladdu waa cadaalad ayb markaasaa wuxuu yidhi beerihii markaan qadaray waxaa ii soo baxay cishriina alfa wisqin min tamrin labaatan kun oo wisqibaa meeshan iiga soo baxdaybu markaan qiyaas fain shitum falakum wain abaytum falaya buui haddaad ogolaataanna idinkaane haddaad diiddaanna anay ugu soo noqon buuri markaasaa waxay yidhaahdeen yahuuddii markuu sidaa ku yidhi bihaada qaamat isamaawaatu waalardu qad akhadna faahrijuu canna bay dheheen cadaaladdaa aad sheegtay bay samada iyo dhulkuba ku taagan yihiin bay dheheen haddaan cadaaladii jirin nololi nololima jirisa soma samada iyo dhulkan iyo noloshani waxay ku kala socotaa cadaalad haddii cadaalad la waayo oo dulmi uu meesha yimaado ma soconayso ilahay addoomada waxay qaabaya tabaaraka wa tacala saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdeen dowlad kaafirad ah laakiin mujtamaceediiyo raciyaddeeda cadaalad kula dhaqmaysaay inay sii jirtaaye ilaahay sunankiisa way ka surowdaan laakiin dowlad islaamnimo sheeganaysa dadkeeduna muslim yihiin raciyaddiiyo dadkana dulminaysaaye inay sii jirtaay ilaahay sunankiisa maaha haddaaba dulmi ku kacdo muslim baanahay kuu shafeeci mayso sunanka rabbi madaxay kugu dhufanaya haddaadse gaalba aad ahaatida laakiinun dadka ku hoos jooga cadaaladda aad ku dadaasho inaad sii noolaato waa dhec karta saas man marka bi haada qaamat isamaawaat waalardu yahuud baa sidaa xadiikaasi waxaa soo saaray axmed iyo bayhaqi iyo axaawi sheekh albaanina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim irwaagu sidaa ku leeyahay qisadaa sidoo kale ibnumaja baa soo saaray biisnaadin jayidin buu kusoo saaray xadiidkaasi wuxuu faaideynaya in beeraha ayna sharti ahayn marka sekada laga qaadayo dhulka inta midhaha la keeno in la beego oo beeg rasmi oo yaqiin a ah lagu sakeeyo shari maaha dadka beeraha yaqaane xoogaalka khubarada ah qiyaastoodaa la cuskan karaa qiyaastay sheegaan baana lagu salayn karaa beerta waxa ka go'aya kadibna qiyaastaasaa lagaga sakaynayo sakada lagu salaynaya macna sidaana waxaa ku sugan atar cumar ibn khataab radi allahu canhu sahl ibn abi xasma ayuu diray inuu beeraha soo qiyaaso midhaha ka go-ay ayib wuxuuna ku yidhi weliba idaa atayta ardan faahrishaa buu ku yidhi dhul markaad tagto qiyaas beerta midhaha ku yaal wadac lahum qadra maa yakuluun waxay cunaanna uga imo waxay cunaan uga imo buu xaakim iyo bayhaqi waa soo saaray ibnu xasmi xaakim ugu saxiixinaya dahabina uu ku waafaqay kadalika ibnu xajar baa saxiixinaya afarka iyo marka laysu geeyo xadiidkaasi masalada kharsiga iyo qadarinta way suganta waxaa soo gelaya marka shay kastoy adkaato in yaqiin laga gaadho xoolo kastoo markii laga sakaynayo qadarkooda in yaqiin rasmiya laga gaadho ay adkaato waxaa lagaga sakaynaya halabatu daniga si maluhu u bato baa lagaga sakaynaya oo maalan waxaa ka mid a ah, oo aada u soo noqnoqda maalan dukaamada dhar ku yaalloo kale dharku waa duuduubyo maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa hmm? ulo ulo mise bundado wax saasoo kala dhaha markuu duuban yahay daaqado may dhaha daaqado markuu daaqado yahoo duuban yahay dukaan dhan oo buuxa inta la furfuro ha la cabiro oo ha la yidhaahdo xaqiiq ahaan waa imisa mitir ama waa imisa fiid in la yidhahda waa adag soo ma laakiin guud ahaan waxaa garan kara dadka khibradda u leh markay saa u fiiriyaan way garan karaan imisa mitir baa meeshan ku jira soo ma jiro way soo dhadhaweyn karaan cala aqali taqdiir hadday marka adkaato in yaqiinta la gaadho khalabata danni baa lagu salayn karaa dadka la cuskanaya khalabata dannigoodana waa dadka khubarada u ah arinta iyada cid walba mara hada bilahi towfiiq w sal llahuma slm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm